بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين jawaahir albukhaariyi ayaan weli ku jirnaa baabu fadl salaati aljamaaca salaada jamaacada fadliga ay leedahay ayuu baab u yahay can abi saciidin alqudriy radi allaahu canhu annahu abaa saciid ayaa samica wuxuu maqlay annabiya nebiga ayuu maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya salaatu aljamaacati salaadda wadajirka lagu tukado salaada lagu magacaabo salaadda jamaacada ama salaadda wadajirka markaa ay ku tukadaan muslimiinta tafdul way ka fadli badan tahay salaatu alfaddi salaada kelida ah qofka oo keligii tukada salaada jamaacada inuu ku tugtaa ka fadli badan bikhamsin wacishiriina daraja shan iyo labaatan darajo ayay dheer tahay toddoba iyo labaatan riwaayadaha qaar baa tilmaamay say noqotaba salaada jamaacada fadli fara badan baa ku jira sidaa darteed baa la rabaa inay dadka aad ugu dadaalaan oogidda salaada jamaaco ama jamaacada wa can abi muusa alashcariy qaala wuxuu yidhi abi muuse qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam acdamu annaasi dadka waxaa ugu weyn ajaran xagga ajarka iyo abaalgudka fi salaati salaadda dhexdeeda marka la fiiriyo abcaduhum kooda ugu fogaashaha badan fa abcaduhum mamshaa uguna socodka fog qof kasta qofka kale masaajidka marka uu soo aadayo qofka ka guri fog oo socodkiisu badan yahay ayaa u ajir badan buu rasuulku leeyahay walladi midka yantadiru sugahaya assalaata salaad sugaya xataa yusalliyahaa ilaa uu la tukado maca alimaami imaamka micigiisa uu la tukadaa acdamu ka weyn ajaran xagga ajirka iyo abaalgudka min alladii kii xaggii yusallii tukaday oo tukanaya humma yanaamu haddana seexanaya qofka khaasatan cishaa'iga dib baa loo dhigi jiray rasuulku hadduu arka dadku inay soo buuxiyeenna wuu tujin jiray hadday kasto dadku daaheenna dib buu rasuulku uu dhigi jiray oo wuu sugi jiray cishaa'iga axyaanan wa axyaanan bay ahayd qofka marka inta iska suga imaamka la tukada salaada suga wuxuu la mid wuu ka ajir weyn yahay midka inta durbo iska tukadeen sugin ka bacdi seexda baabu fadli tahjiiri tahjiirkii ayuu fadligiisii waayo waa u degdegitaanka waa in loo soo tahjiiroo loo soo dhaqsado ila alduhri salaada duhurka ah iyo waalmuxaafada ilaalin la ilaaliyo cala alcishaa'i waalduhr salaada cisho iyo salaada duhurka ah salaada cishaa'iga iyo salaada duhurka ah in markaa la ilaaliyo waxaa suuragal ah salaadaa in loola jeeda salaada subax salaada cishe iyo salaada subxeed can abi hurayrata رضي الله عنه أن رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti rajul nin yamshi uu socdo biطariiqin wado wajada wuxuu ka helay waddadii qusna shawkin kurtun buu ka helay oo qodax ah qodax kurtun ah ama dhulka saa uga soo jeeda cala اطariiq waddada korkeeda ayuu ka helay qodax kurtuneed fa akharahu waa ka akhiray fa akharahu waa ka qaadayoo wuu ka dib dhigay fa shakara allaahu lahu ilaahay baa ku shukriya subxaana wa tacaala camalkaa fiican ee uu qabtaa ilaahay ka aqbaloo ilaahay wuu ku shukriyey ninkii fa ghafara lahu wuuna u dembi dhaafay ka bacdi qaala wuxuu yidhi nebiga ashuhadaa'u shuhadadu khamsatun waa shan shuhadadu shan baa ka mid ah almatacuunu midka matacuunka ah ee daacuunka ku dhaca waalmabatuunu cudur calooleedka midka ku dhaca daacuun iyo mabtuun waxay ku kala duwan yihiin mabtuunka sidiisaba waa cudur caloosha gala nabar caloosha ka soo baxa waaye sidaa darteed yuu rasuulku leeyahay cudurka daacuunka iyo cudurka caloosha waalghariiqu ghariiqa waa midka maashoodayee badda ku hafsaday ama badda ku dhintay ama biyuhu ay markaa qaadeen wa saaxibuulhadmi midka dumitaanka u saaxiib ah hadmiga macnaha meel baa ku soo duntay wuxuu ku dhintay dumitaan hoostiisa guri soo dumay ama wax soo dumay iyo dhagxaantii yuu hoosta ka galay kaasuu ku dhintay waa shahiid waashahiidu iyo shahiidka oo fii sabiiliillaahi ilaahay jidkiisa ku shahiiday jihaadkii ayuu galay markaasuu ku dhintay wa qaala wuxuu yidhi nebiga oo kale low yaclamu annaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i aadaanka fadliga ku jira iyo waasafi alwali safka koowaad dumma ka bacdi lam yajiduu aysan helin ilaa an yastahimuu inay u qoryo tuurtaan maahana wax kale inay istihaam iyo qoryo tuur sameeyaan maahee si kale lagu heli waayo oo qof kasta ka kale uu leeyahay anaa kaaga soo horeeyey maya anaa kaaga soo horeeyey laysku qabsado dadkii oo dhan si lagu kala bixiyo la waayo ilaa bakhtiyaa nasiib iyo qoryatuur maahane lastahamuu calayhi way u qoryatuuran lahaayeen walow yaclamuuna haddii ay ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri tahjiirka waxa ku jira tahjiirka saan soo tilmaannay waa in loo soo degdego wakhtiga kan ugu horeeya salaadda duhurka ah lastabaquu ilayhi way u soo dhaqsan lahaayeenoo way u soo degdegi lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen dadka maa fil catamati salaadda catamo lagu magacaabo waxa ku jira iyo wasubxi salaadda subxeed la'aatowhumaa labaduba way imaan lahaayeen walow xabwan gurguurashadaha ku yimaadiine ayagoo gurguuranayo birada ku siqayo saa ugu siqaayo ku socda birada ayay imaan lahaayeen catamada waa salaada geelmaalka salaada geelmaalka waa salaada cishaa loola jeedaa axaadiidyaa jirta nebigu uu ku tilmaamay kuna diiday salaada cisho in catamo lagu magacaabo rasuulku hadduu wax diido haddana uu sameeyo waa nahyi jaa'is ah waa laga habboon yahay laakiin mamnuuc ma aha waaye waa wax laga fiican yahay salaada geelmaalka waa salaadda cishe iyo salaadda subxeed fadliga ku jira hadday ogaan lahaayeen la aatawhuma way u imaan lahaayeen oo way soo xaadiri lahaayeen walow xabwan gurguura shabaha ku yimaadiini baabu fadli almasaajidi masaajidada fadliga ay leeyihiin ayuu baab u yahay iyo wa sabcatun toddoba qofoodoo yudilluhumullahu ilaahay uu u harinaya harkiisa maalinta qiyaamo can abi hurayra radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi sabcatun toddoba qofood yudilluhum allaahu yudilluhum allaahu ilaahay wuxuu u harinayaa subxaana watacaala fii dillihi hooskiisa yowma waana maalin laa dilla har uusan jirin ilaa dilluhu hooska ilaahay maahani waa maalin har uusan jirin aan harka alla ahayn subxaana watacaala ilaahay hooskiisa ayaa jira maalinta oo hoos kale ma laha toddobadaa qofood ilaahay harkiisa ayuu u harinayaa waana maalin uusan hoos jirin ilaa dillo hooskiisa maahane tirsata labada qofood kow alimaamu alcaadilu waa imaam caadil ah hogaamiye madaxweyne qof meel imaam ka ah oo ra'iis ka ah oo raciyada iyo dadka uu hogaaminayo cadaalad un sameeyey washaabun waa dhallinyaro ka labaad ama wiil ah ama gabar ahoo nasha'a ah ku barbaaray fii cibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa kalaab iyo fisqi muusig iyo hees buraanbur iyo bakhti kumaysan barbaarina waxay ku barbaareen ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala soon iyo salaad akhrin qur'aan taaco alle tasbiix muslimiin wax la taro khayr iyo wanaag la sameeyo arrimooyinkaasoo dhan ayay markaa ku barbaareen wa rajulun iyo nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu yahay mid ku xidhan oo ku laalaada filmasaajidi masaajidadaa qalbigiisu ku xidhan yahay ninkan qalbigiisa waxaa ka go'an inuu masaajid ka taga uu ku tukado kama soo baxo ilaa inuu shaqo xalaala aadayo kama soo baxo ilaa inuu gurigiisa aadayo iyo dan uu leeyahay ma ahee inta kale masaajidkii qalbigiisa isku xidhan oo isku laalaaba duhur buu ku tukaday casr waxaa ku qufulan inuu ku tukado masaajidka casr buu ku tukaday makhrib baa qalbigiisa ku jira wa rajulaani laba nin waaye kuwa kale taxaabbaa isku jeclaaday fillaahi ilaahay dartii waa laba qofoodoo dar alla ku walaalowday oo ku heshiisay oo ku walaalowday iskuna jeclaaday ijtamacaa waxay ku kulmeen calayhi xubbiga iyo jacaylka ama alla dartii wa waxayna ku kala tagaan ama ay ku kala tageen calayhi ilaahay dartii subxaana wa tacaala wa rajulun ka kale waa nin talabathu ay codsatay imra'atun haweenay ama gabar baa codsatay daatu mansibin nasab u saaxiib ah manfid waa asal iyo sharaf ama maal bay u saaxiib tahay iyo wa jamaalin jamaal iyo qurux oo fa qaala xaggeeda aan aadinee yidhi innii anigu akhaafu allaha ilaahayaan ka cabsanayaa subxaana wa tacaala wa rajulun ka kale waa nin tasaddaqa saddaqaystay akhfaa qariyey saddaqadii xataa laa taclama ilaa ay ogaan weysay oo aynan ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisa bixinayso gacanta bidixda ah ma ogaanin waxay midigta bixinayso labadaba asagay ku taalaa waa suuragal inay ogaatee waxaa dhici karta in loola jeedo haddii la qadaro oo dhinaciisa bidixda ah la fadhiisiyo qof ma ogaan karo qofkaa bidixda fadhiya wuxuu ninkan bixinaayo intaana waa dadka toddoba ee lixda ahee loo harinayo raxmaanka carshigiisa maa tunfiqu yamiinuhu ka toddobaad wa rajulun waa nin dakara allaah ilaahay xusuustay ilaahay ayuu xusay subxaana wa tacaala waa rajul ilaahay qalbiga ka xusay ama carabka ka xusay khaaliyan asagoo gooni ah waa khaali qof u jeeda iyo qof meesha u fadhiya ma jiro intaa kadibna fafaadat caynaahu indhihiisu ay biyeeyeen waa ooyey indhihiisiibaa soo qubtay toddobadaa macnaha biyahooda toddobadaa qofood baa loo hariyaa allaha raxmaanka carshigiisa baabun idaa xadara atacaam baabun wuxuu baab u yahay idaa xadara haddii la keenoo lasoo xaadiriyo altacaama raashinka maxaa la samaynaa ma cuntadaa la cunaa salaaddiina waa la aqimay mase salaaddii baa la tukanayaa baab ayuu u yahay can hisheem bin curwata qaale wuxuu yidhi samictu caa'ishata caa'ishaan maqlay radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdo can ilnebiy nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama inay ka warisay annahu rasuulku qaala inuu yidhi idaa wudica alcashaa'u cashada haddii la dejiyo macnaha waa haddii cashada lasoo xaadiriyo oo markaa la keeno la diyaariyo oo wa uqimat isalaad salaaddiina la aqimo waxaa isla yimid aqimkii salaadda iyo cashadii cunitaankeeda wa uqimat isalaad fabada'uu bilcashaa'i cashada bilaaba marka hore badarka cuna wayo khushuucuu ku wanaagsan yahay cunto la soo dhigay iyo qof celcelinaya labada xunxun waa saxariya kaadiye labaduba salaad ma laha wayo khushuuc ma laha ma difaac iyo celcelisaad ku jirtaa mase salaad baad tukanaysaa raashinkii baad ka soo tagtay waad u baahan tahay calooshii baahi bay u qabtaa waxaa qalbigaaga ku weynaanaya raashinku mar kasta jiraa amaa lagaa hor iyo lafta oo oo bururtale amaa lagaa laga baxaa iyo macnaha qofku inuusan si fiican iyo khushuucu tukan iyo markaa u badnaanaysaaye fabada'uu bilcashaa'i cashada bilaaba wa ibni cumar radia allaahu canh ibni cumar wa can ibni cumari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala annabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana haddii uu yahay axadukum midkiin cala altacaami cunta korkeed falaa yacjal yuusan degdegin xataa yaqdiya xaajatahu ilaa dantiisa uu ka guto minhu cuntadii xaggeeda wa in uqimat asalaatu haba la aqima salaadeed aayarkaaga sidaa darteed baa soonku ibnu cumar wuxuu ahaa baa la yidhi mid afura anigoo aamiinta maqlaya yaan cunaayay buu yidhi wauna ka gaari jiray wauna ka gaari jiray sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah salaadda uu tukanayo salaad qushuucsan inay markaa ahaato salaad qushuuceeda iyo wixeeda wadata inay ahaato waa suuragal markaasuu rasuulku yidhi haddii axadkiin uu cunto dul yahay kadibna salaaddii lagu abala aqimee yuusan ka soo degdegin ilaa xaajadiisii dantiisa uu ka guto baab wuxuu baab u yahay idaa duciya alimaamu ila asalaa haddii imaamka salaadda loogu yeedho oo la yidhaahda kaalay imaamow wakhtigii salaadda waa la gaaray haddii la yidhaahdo wa biyadihi gacantiisana ay ku jirta maa ya'kulu wuxuu cunaayo buskud buu wataa hilib buu cunayaa waxbaa gacanta ugu jiraa salaadiina waa loogu yeedhay muxuu samayn can jacfar ibni camr ibnu umaya anna abaahu aabbihii baa qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allaahi rasuulkii allaan arkay sala allahu calayhi wasalam ya'kulu cunaya diraacan garab garabkuu aad u jeclaa waa katf iyo garab ariye yaxtazu minhaa goosanaya asoo garab ari gacanta ku wata oo goosanaya fa duciya ila asalaati salaaddii baa loogu wacay fa qaama wuu istaagay fa taraxa asikiina sikiintii buu tuuray fa sallaa wuu tukaday waa mididiiye walam yatawadda mana weysaysanin sala allahu calayh wasalam hilbaha ariga inaysan weysada jebinin ayuu noo tilmaamayaa ka lo'dana waa la mid waxa laga weysaystana waa hilibka geelaa keliya walam yatawadda mana uusan weyse qaadanin baabu man qaala qofkii yidhi buu baab ku yahay liyu ninkii yidhi liyu'adin fi asafari mu'adinun waaxidun liyu'adin ha aadaamo fi asafari safarka inta markaa lagu jiro mu'adinun waaxidun hal mu'adin hal mu'adin ha aadaamo hal qof baa wakiil looga dhiganayaa ama qof ka mid ah dadkaa safarka ku jira can maalik binalxuwayrifi ayaa ah xaggii waxaa laga wariyey inuu yidhi ataytu nnabiya nebigaan u imid sala allahu calayhi wasalama fii nafarin koox anigoo ku dhex jira oo min qowmii qoomkayga markaa ka mid ah koox qoonkayga ka mid ah qoonka uu sheegay waa banuleyf bin bakr bin cabdimanaat raggaasay markaa ahaayeen tolkay ayaan ku jirnay oo koox baan ahayn rasuulkan u nimid fa aqamnaa waan ku nagaanay cindahu agtiisa cishiriina leylatan labaatan habeen labaatan habeen ayaan joognay wa kaana rasuulku wuxuu ahaa raxiiman mid naxariis badan rafiiqan aad u rifqin badan oo dhimrin iyo naxariisba badan buu ahaa nebiga waa raqiiq ahoo qalbigiisa uu aad u jilcan yahay ayuu rasuulku ahaa sala allah calayh wasalam falammaa ra'aa markuu arkay shawqanaa hilowgeeni inaan hilownay markuu rasuulku arkay ama aan u xisnay ilaa ahaaliinaa eheladeennii qaala wuxuu yidhi irjicuu laabta oo fakuunuu ahaada fiihim dhexdooda baxoo eheladiinna dhex ahaadoo iska aada wacallimuuhum bara wixii aad barateen wasalluu tukada fa idaa xadarat asalaatu salaaddu hadday idinsoo gashana falyu'adan hadday salaadda soo gashay salaaddu timaadana falyu'adin lakum ha idiin aadaamo axadukum midkiin qof idinka idinka mid ah ha aadaamo haweynaado ha yaraado dhib kuma sugna walya'um ha idin aadaamo wal ya'ummakum um, hana idiin imaam noqdo akbarukum kiina idiin weyn kan weyn oo idinka idinka mid ahna haydin hoggaamiyo salaada kaa ha idin tujiyo qofquun baa aadaamaya laakiin imaamnimadu maxay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay qofka ugu qur'aan akhrin badan ugu xaafidsan laakiin ayagu waa isku mid isku siday wax u yaqaanaan labaatan maalmood bay nebiga la wada joogeen bacdamaa saas ay tahay qofka u weyn iyo da'daa markaa lagu kala baxayaa saasuu rasuulku u yidhi kiina idin weyn waayo waa isku cilmiyo xagga qiraa'adu waa ka sawaa baabu dihaabi ila asalaati aaditaanka salaada xaggeedana aaduu baab u yahay can abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa samictum aliqaama aqimitaanka haddii aad maqashaan famshuu soo dareeroo u soo socda ila asalaati salaada salaadda soo aada wa calaykum korkiinnana ha ahaata bisakiinati xasilooni waalwaqaari iyo deganaan si waqaaro iyo sakiina ha ahaata dushiina idinkoo aad u deggan oo aan soo cararayn oo aadan soo ordaynin salaadda imaada walaa tusricuu ha soo dheeraynina macnaha ha soo ordina famaa adraktum wixii aad soo haleeshaanood ku soo gaartaanna fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana wixii idinka tagana faatimuu soo dhammaystira maalinba asagoo tujinaya rasuulku wuxuu maqlay shanqar lugeed rag digdigtooda dadka qayb ka mida ah hadda sameeya suu u soo cararay marka hore xataa waxaa dhici jirtay inuu jeegajaaga u dhaco qoyaankii lugihiisa wisqaadkuu ku soo weysaqaatay orodkii shimiitadii qaar badan oo web iyo dig dhahayo dhulka ku dhacay la maqli jiray digdigtii buu rasuulku maqlay markuu salaadda ka baxay buu yidhi maa sha'nukum maxaa xaalkiinnu yahay markaasaan istacjilna ila asalaa salaadaan u soo dheeraynaynay una soo degdegaynay rasuulkii allow ha samaynina buu yidhi markaad maqashaan amase salaadda la gaaro imaada idinkoo tartiib u socdaa wa calaykum bialsakiinati waalwaqaari degganaan iyo sakiinan ay idinka muuqato ha soo ordina waxaad salaadda la soo gaartaan imaamkana la tukada wixii idinka tagana gadaal ka soo dhammaystira maxaa dhacay digdigtii orodka aayar u soo socda qofku markuu salaadda u soo socdo asagoo salaadda ku jiray la mid tahay baabu man raabahu shay-un fii salaatihi qofkay salaaddiisa dhexdiisa wax ku soo cusboonaadaan wax cusub baa salaaddii ku timidoo ay ku soo ay ku soo diriyaan waaye qaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulkuna wuxuu yidhi man raabahu shay-un fii salaatihi fal yusabbix ha tasbiixsado subxaan allaah ayuu leeyahay imaamkii baa wax qalday matel arrin baa timid salaadda gudaheeda maalin bay sacab ka garaaceen abuubakar oo tujinayaa rasuulka yimid markay arkeen rasuulkiibay damceen inay u baaqaan sacab garaac bay sameeyeen abuubakar markuu tukanaya ma milicsan jirin meelna ma fiirin jirin sidaa darteed ayaa rasuulka sal allah calayih wasalamna uu ku jira safka markay sacabgaraacii badiyeen abuubakar gadaal buu soo fiiriyey waaba nebigii sal allah wasalam oo safka ku jira nebiga gacantuu u ishaaray uu yidhi meeshaada joog abuubakar sama yeedhina dibdib buu u soo gurtay nebigaa hormaray oo salaaddii dadka ka bixiyey oo tujiyey mar allaala markuu ka baxay buu yidhi maxaa dhacoo markay arin ku soo raabatay oo ay wax ku yimaadeen salaadda gudaheeda aad sacabgaraaca u samayseen innama atasfiiqu linnisaa sacabgaraaca dumarkaa loogu talagalay ee haddii axad salaaddiisa dhexdeeday wax ku timaado tasbiixsada buu dhahay subxaana allah dhaha imaamka ma maqlo subxaana allah ilaa wuu garanayaa inay wax yimaadeen baabu almar'atu waxdaha takuunu safan hadday gabar keligee tahay gadaal bay iska istaagaysaa ayadu waa la tukanayaa safkii baa la galgalay marxaa soo hartay hal dumara keliya gadaal way iska istaagi kartaa keligeed can anas ibni maalikin qaal anas wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday ana aniga iyo wa yatiimun agoon oo fii beytina gurigeena joogay khalfa annebiy nebiga gadaashiisaan ku tukanay sala allahu calayhi wasalam wa ummii hooyaday ummu sulayn ahaydna khalfana gadaashaynay ayadu markaa istaagtay nebi moxamed waa iimaam gurigooduu ugu soo booqday markaasuu istaaga aan idin tujiyey markay caano la barxay siiyeen kadib intaa wixii ka dambeeya anas ii ku yaroo agoon ahaa oo guriga anas ku noolaa nebiga gadaashiisay istaageen yaa soo haray umu sulaym oo anas hooyadii ah gadaashooday istaagtay xataa hadday canugeedu uu yahay la safan mayso gadaal bay markaa istaagaysaa ee hooyaday umu sulaymna gadaasheenay markaa istaagtay macnaha <clears throat> gadaasheenna ayay istaagtay ayuu markaa yidhi xaaladdaasaa markaa la samaynayaa oo gabadho keligeed bay saf iska noqonaysaa qaala calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi abquunii ii dalba oo ii raadiya fii ducafaa'ikum ducafadiina war dadkiinna masaakiinta ii raadiya fa fainamaa tursaquuna fainnamaa in kala ma ahee tursaquuna biducafaa'ikum ducafadiinna sababtoodaa laydinku arsuqaa war waxaad roobka iyo matarka ku heshaanba waa ducafada dartood hadduusan maskiin jiri lahayn qawi ma joogi lahayn ama iga dhex raadiya ducafada dhexdooda nebigu mid isqaadqaad iyo kibir badan ma ahayn ducafada ayuu la fariisan jiray waxbuu la cuni jiray dhulkuu fadhiisan jiray timiraddii buu cuni jiray abdaquunii ii dalba oo ii raadiya fii ducafaa'ikum masaakiintiin fa innamaa tursaquuna biducafaa'ikum ducafadiina laydinku arsuqaa sababtoodii baabu man rafaca ra'sahu qofka madaxiisa kor u soo qaada qabla alimaami imaamka hortiisa ayuu baab u yahay can abi hurayrata can ilnebiy qaala wuxuu yidhi nebiga amaa yakhshaa miyuusan ka cabsanaynin eh, axadukum midkiin ow amase wuxuu yidhi alaa yakhshaa cabsan maaya miya axadukum midkiin idaa rafaca markuu kor u soo qaadaya ra'sahu madaxiisa qabla alimaami imaamka hortii an yajcala allaahu inuu ilaahay ka yeelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiisa madax dameeraad in lagaa dhiga sow ka baqi maysa maxaa dhacood imaamka uga hormaraysaa asoo sujuudsan maxaad madaxa kor ugu soo qaadaysaa ow yajcala allaah ow amase ow amase yajcala allaahu ilaahay inuu ka yeela miyuusan ka baqin suuratahu suuradiisa iyo qaabkiisa suurata ximaarin dameer qaabkiisaoo kale in xadiidka sidiisa loo dhaafo la ta'wiilinin waayo ilaahay wuu kari karaa madaxaaga inuu madax dameer ka dhigo wahuwa calaa daalika qadiir waciyaadu billaahi sidaa darteed waciid adag baa ku soo arooray dadka imaamyada ka hormaraya rabbigiin ka cabsada imaamka dabaraaca wuxuu sameeye sameeya hana ka hormarina hana la soconina laakiin itibaac ku sameeya innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi in lagu daydaa imaamka loo sameeyey saasaa markaa loogu talagalay xadiidka qolaa waxay dhaheen waxaa loola jeedaa madaxiisa madax dameer baa laga dhigaa axmaq doqon ah oon waxba ogayn sida dameerkuu noqonaya diin fahmi maayo waxgeli maayo qaabkiisa qaab dameer baa laga dhigayaa saasoo kaleoo saasuu markaa noqonayaa say noqotaba waciidku waa waciid adag baabu imaamati alcabdi io walmawlaa cabdigii addoonka imaamnimadiisa iyo mowlaha qofka markaa la xoreeyey labadaa ayuu u yahay ayuu u yahay baab can anas radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga ismacuu maqla oo wa atiicuu ateeca wa in istucmila haba madax laydinkaga dhigee haba idiin madaxoogo oo madaxba ha idiin noqdo xabashiyun addoon xabashi ah eh, kaana ra'sahu ama kaana ra'sahu kaana ra'sahu madaxiisa uu yahay zabiibatun zabiib ama madaxiisa aad mooddo timihiisa zabiib oo kale sida zabiibka u kuskuusan yahay ay u kuskuusan yihiinba ha ahaadee hadday madax idiin noqdaan addoon xabashi ah maqla oo markaa ateeca carabtiinan saa u yaala oo habkan iyo quruxdan iyo hanaankan leh haddii addoon xabishi xataa madax uu idiin noqdo maqla oo ateeca buu dhahay rasuulka sal allah calayih wasalam waa in allaala intuu idinku hogaaminayo xaqa iyo diinka uusanna idin amraynin macaasi ilaah subxaana wa tacaala waa la maqlayaa waana markaa la ateecayaa taasaa markaa loogu talagay saasaa markaa loo baahan yahay oo loogu talagalay takhfiifu aliimaan khafiifinta iimaamka salaada uu khafiifiyo ayuu baab u yahay can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa sallaa markuu tujinayo axadukum axadkiin wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah watacaala aclam